bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمعين أma bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab الciyaadaة jawfa الleyl booqashada qofka jiran la booqdaa xukunkeeda caddayntiisiiba u baab yahay jawfa alleyli fii jawfi alleyli habeen barkii yacnii habeenkii qof jiran in la booqdo qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllah xadahanaa cimraan bnu maysara wa huwa aladamiyu hiqat rawaa lahu اlbukhaariyu wa abu dawuud qaala xadahanaa bnu fudayl wahuwa moxamed bnu fudayl qaala xadahanaa xusayn wahuwa bnu cabdiraxmaan hiqat can shaqiiqi bni salama meeshaa marka waxaa taal bacdi nusaq can sufyaana bni salama qof sufyaanu bnu salama la yidhaha ma jiro oo ruwaada ka mida kutubu sita ama bukhaariga kitaabkiisa anadabulmufradka ma leh marka bacdi nusakna waxay dhigayaan shaqiiqu bnu salama shaqiiqu bnu salamana sax ah shaqiiqu bnu salamana waa abu waa'il shaqiiqu bnu salama can khalid bni الrabiic wa huwa maqbul rawaa lahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad qaala lama haqula xudayfatu xudayfa marku cuslaaday oo uu xanuunsaday macnaha samica bidalika sidaa waxaa maqlay rahduhu asxaabtiisii waalansaaru iyo ansaar ayaa maqleen faatowhu fii jawfi lleyli waxay u yimaadeen habeenbarkii ow amase cinda asubxi subaxa agtiisa qaala wuxuu yidhi ayu saacatin haadihi saacaddee waaye saacaddan qulnaa waxaan nidhi buu yidhi jawfa alleyli aw cinda asubxi jawfu lleyli aw cinda asubxi habeen barkii waaye ama subax agtiisa aw qaala cinda asubxi qaala wuxuu yidhi acuudu biاllaahi ilaahan ka magangelayaa min sabaaxi annaar naarta subaxeedaan ilaahay ka magangelayaa qaala wuxuu yidhi ji'tum bimaa ukafanu bihi ji'tum ma waxaad la timaadeen bimaa ukafanu bihi wax laygu karfaniyo miyaad la timaadeenood keenteen qulnaa waxaanu nidhi nacam haa qaala wuxuu yidhi laa tagaaluu bilakfaani karfanada Eh, ha ku xadgudbinina oo ha qaaliyeynina oo mid aada qaali u ah ha ku samaynina xadgudub sidaas fainahu in yakun lii fainahu shaanigu wuxuu yahay in yakun lii hadday aniga ii sugnaato oo ii ahaato cind allahi ilaahay agtiisa khayrun khayr ii ahaado budilat bihi iyada waxaa lagu bedelayaa khayran minhaa wax ka fiican wain kaanat اlukhraa hadday ta kala tahay oo ilaahay agtiisa wax keyra uunan ii oolin sulibtu waa la iga siibayaa waa la isiibayaa salban sariican siibid deg deg ah maxay ii taraysaa marka maradan yacni haddaad igu muunaysaan oo igu qurxisaan haddii alla agtiisa shar iiga qoran tahay maxay taraysaa maradan waa laiga bixin waa laiga siibayaay haddii laakiin khayr alla agtiisa ii yaallana wax ka fiican baan behelah marka maradaani macno kuma fadhiso in aada loo qaaliyeysiiyo ayb xadiidka marka waxaa ku jiro fa atowhu fii jawfi leylidaas habeen bay u yimaadeen marka qofka jiran habeenbarkii in la booqan karo haddii dhib iyo iscaaj kale uunan jirin haddii dhib iyo ay uu jirana de ma fiicno markaas laakiin haddaanu dhib jirin bal isaga wax maslaxo u ah ay tahay ama loo wado waa bannaan tahay dayib waxaa kaloo laga qaadanaya qofka karfantiisa inuu marka yacnii isagoo nool inuu meel kusii ogaan karo ama uu diyaarsan karo ama loo keeni karaba markaan waa nool yahay karfantii ma la ii keenay haa ay leeyihiin waxaa kaloo laga qaadanaa karfanta inaan la qaaliyeynin oo ay noqoto dhexdhexaad dayib in la isku karfaniyo qofka maradiisa caadigaana waa isku karfanin karaa maro cusubna waa soo gedi waa la soo gedi karaa ayb abuubakar maryihii lagu karfaniyey waxaa ka mid ahayd maro maryihiisii hore ah ayb oo ninka noolaa ah maro qurux badan uga haboon uu yidhi ninka dhimanaya ayb waxaa kaloo qisadu markaa maada aharkan uu tusayaa macno kaloo aada u weyn baa ku jiro qofka inuu daahirka iska qurxiyo baatinkiisana uunan macno u yeelin ama uunan koontaroolin dhibka ay leedahay saxaabada maxaa yeele hadda wuxuu leeyahay karfantaani waxba qaaliga ha ka badinina sababtoo ah haddaan khayr uu iga horeeyana wax ka fiicnan helaya haddii kalena wax waa la bixinayaa wax macnaa male iyada ayb marka saxaabada waxay ka fakeri jireen baatinkooda iyo xaalkooda diineed marka xaalkooda diineed haddii uu wanaagsanaado inay wax walba u wanaagsanaanayaan bay aaminsanaayeen waana sida dhabta ah xaalkooda diineed hadduu xun yahayna si kastoo loo qurxiyo macno ma laha walidaalika ummadahan gaalada ah meyd markay duugayaan aakhiraba lama xusuusanayo sanduuq baa meydkii lagu wadaa marka horeba in meyd ay arkaanba ma jecla sanduuq baa lagu wadaa suud baa loo gelinaa Eh, aada baa loo qurux badnaysiina ubaxa dhinacyada laga saaraa waxaan la wada marka ma nin dhintay oo adduunyo ka tegay miyaa mase waa nin la adduunya iyo quruxdeed iyo dhaldhalaalkeed miya qubuurtii markii la geeyeyna masawiradooda ku yaallo iyo magacyadooda iyo meeshanaa iyo nalal iyo meeshanaa meel aakhiro yacni meel lagu waana qaato amaba umalaysid walidaalika alimaamu shaafici wuxuu yidhi qabriga in la dhiso iyo waa reebay wuxuuna ku cileeyey liannahu beyt lbilaa qabrigu wuxuu yidhi waa meel baaba gurigiisu ayadana waa meeshii qofka uu carada uga darsamaayey qofkii imaado la rabo inuu xasuusto aakhiro iyo meeshaan inay dadka u dambayso haddii la qurxiyo laakiin macnahaasaa dhumaya meydkiina haddii sanduuq la geliyo lagaaba qariyo aada looguma cibro qaado karo marka walidaalika sharcigu naxash in la saaro maradii caddayd lagu duubo qofkiioo maradii ku duuban oo meel saaran naxashoo garbaha lagu wado qofka waxay u kordhinaysaa cabsi iyo daartaas inuu u socdo ayay u keenaysaa marka daahirka in la quruxsado baatinkana dan aan loo gelin ama qalbigii aan la ilaalinin dhibkaas gaalada dhib ku haya ummaddan marka inay iska ilaaliyaan ayb qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllah xadaثna ibraahim bnu اlmundir wahuwa alxizaamiyu qala xadaثna ciisa bnu اlmugiira wa huwa saduuq rubama akhطأ rawaa lahu اlbukhaariyu fi ladab اlmufrad can ibni abi di'bin ibnu abi di'b waa moxamed bnu cabdiraxmaan ibni abi di'bin imaam maaligu qarin ou la ahaa ayb nin aada u xifdi badan oo cilmi badanna wou ahaa can jubayr bni abi saalixin wahuwa maqbulu rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad imaamu dahabina wuxuu yidhi laa yudraa man huwa waa majhuulow ka wada laa yudraa man huwa can ibni shihaabin waa ibni shihaab الzuhri ayb laakiin waxba ma dhibayso leanna riwaaye waxaa jirta ibnu abi di'bin ay ka warinayaan a'imo kale ay ka warinayaan oo iyaga markaa ay jacfar eh, jubayrkan uunan ku jirin oo ibnu abi di'bin can izuhriyi toos u ah ayaa jirta marka dhib ma leh marka mid oo cabdullaahi ibnu naafic iyo abu cawaana alwadaax ibnu cabdillahi alyashkuri iyo riwaayaad ay warinayaan baa jiro oo ibni abi di'binay ka warinayaan can ibni shihaab jubayrkan maba ku jiran ibnu abi ibnu shihaab waa ka maqlay dabcan ibnu shihaab izuhri marka ninkan marka jahaaladiisu laa taduru xadiidkan can curwata can caaishata radia allahu canha can الnabiy sal ll ly qaal ida shtaka almu'minu mu'minku hadduu xanuunsado akhlasahu allahu ilaahay baa saafi gareeyo kamaa yukhalisu اlkiiru buufanaha ama dabka sida uu u saafi gareeyo khabata alxadiidi birta qashinkeeda birta markay qashin leedahay oo la rabo in qashinka laga saafi gareeyo dabaa la geliyaa kiirkuna marka waa baalkan sidaas inta laysku yidhaahdo holaca uu kasoo baxayo oo marka buufanahaas sida uu u birta u dhalaaliyo oo u wasaqda uga bixiyo ayaa mu'minku hadduu xanuunsado alla oo u saafi saafigareeyaa oo jiradaasi dembi dhaafay u tahay dembi dhaaf bay u noqone walidalika xadiidka wuxuu ahaa calaamaatu calaamaadka xusnu lkhaatimada waxaa ka mida nebigu uu yidhi ina almu'mina yamuutu bicaraqi اljabiin mu'minku waa dhimanayaa isagoo goonkiisu dhididayo culamada qaar sakaraatulmowtkay ku fasireen waa sakaraadayaa markaa dembi baa laga dhaafaa waa nadiifin marka la nadiifinayo wixii dembiya ou lahaa yaa laga nadiifina ibnu abidunya ayaa wariyey xadiidkan fi kitaabi almardaa walka yani wuxuu ku wariyey fi lmardaa walkafaaraat kitaab uu ka alifay <clears throat> ayb ibnu xibbaanna waa wariyey wuxuu ku wariyey saxiixiisa ayb weliba riwaayada jubayr waa ka maqan yahay ibnu xibbaan waa saxiix qaala marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa jiradu inay kafaaro qofka u tahay ayb qaala xadahanaa bishrun wahuwa bishru bnu moxamed almarwasiyu qala abarana xadahanaa cabdullaahi wahuwa bnu lmubaarak qala akhbaranaa yunus wahuwa yunus bnu yaziid alayliyu can الzuhriyi qaala xadaanii curwat can caaishata radia allahu canha can الnabiy sal ly slama qaal maa min muslimin muslim ma jiro yusaabu bimusiibatin lagu asiibayo musiibo wajacin lagu asiibayo ow maradin ama jiro waa bedel <coughs> ilaa kaana kafaarata dunuubihi ilaa kaana wuxuu ahaanayaa xanuunkaasi ama jiradaasi kafaarata dunuubihi dunuubtiisa dembi dhaafkeeda ayuu ahaanayaa xataa shawkatu qodaxda xataa yushaakuhaa lagu mudaayo isaga aw innakbatu ama musiibada yani waxaa siibaya isaga lasoo darsaya marka xata shawkatu xata shawkata xata shawkati intaba waa bannaan tahay xata shawkati marka la yidhaahdo waa xaraf oo markaa yacni haaya macna alghaaya ay wadataa marka dembi dhaaf bay u tahay ilaa qodaxda yay ka dhigan tahay ayb xata shawkatu xataa shawkata marka la yidhaha la nasbiyana waxaa lasoo qadaraa xataa wujidaanihi ashawkata helitaanka iyo dareemidda uu dareemayo qodax ayb marka la rafciyana waxay ku cadfan tahay damiirka yusiibuda nacam ka imaanaya nacam xataa shawkatu yushaakuhaa qodaxda lagu mudayo isaga ayb oo qeyrkiis uu ku duraayo aw innakbatu ama waxaa lasoo darsayo lasoo gudboonaanayo xadiidkanna marka wuxuu tilmaamayaa jiradu inay kafaaro tahay meeshaan marka ibnu xajar wuxuu yidhi masaladii ciz bnu cabdisalaam iyo qaraafi iyo ayuu keenay dadka masaa'ibta ku habsato ma laga thawaabinah bimujaradi lmusiiba miyay ajarka ku helayaan cusi bnu cabdisalaam wuxuu yidhi musiibadu maahan buu yidhi camal qofka uu sameeyey see looga tawaabinaa marka camalu hayri waa ficlu gayrihi waay nacam leanna isaga wuxuu shaqaystay kuma jiraan marka sabarka iyo waxaas weeyaan buu leeyahay waxaa laga thawaabiyay ibnu xajar marka wuxuu yidhi wataxqiiqu ana almusiibata kafaaratun lidanbin musiibada sida taxqiiqa ah, waxay tahay musiibadu waa kafaaro waxayna u tahay kafaaro dembi qofku marka uu la imaanayo ayb wa biridaa yu-ajaru hadduu raalli noqdo ama uu sabro waa laga ajarsiina waa wax kale middan laakiin dembi dhaafka waxaa keenaya bimujarad musiibada marka ku dhacayso qofka ayb qala xadaثna almakiyu wahuwa almakiyu bnu ibrahim abu sakan albalkiyu qala xadaثna aljucayd bnu cabdالraحman ninkan aljacd bnu cabdالraحmaanna waa leeraa jucaydna waa leeraa can caaishata binti sacdin ana abaaha aabaheed qaala wuxuu yihi ishtakaytu bimakata makan ku xanuunsaday shakwaa shadiidatan jiro aada u daran fajaءa الnabiyu sal ll ly slam nabigaa yimid yacuudunii isagoo isoo booqanaya faqultu yaa rasuula allah waxaan ihi rasuul allah inii inii atruku maalan aniga maal baan ka tegayaa wa inii lam atruk mana ka tegin aniga ila bnatan waaxida hal gabar un baana ka tegay yani waxu ka wadaa dadka ahlu faradka ah waa gabar bis waxay dhaxlay cid kale o ay dhexlayso farad igu dhexlaysaa ma jirto dabcan dee inta kale casabay ku dhexli doonaan afa uusii bihuluthay maalii maka dardaarma maalkayga saddex meelood labo wa atruku hulutha saddex meelood meelna aan ka taga markaa qaala laa buu yidhi maya fa qaala uusi nisfa ayaan dardaarmayaa wa atruku laha nisfa iyadana nis aan uga tegayaa marka hadduu iyada nis uga tago casabadii aawe niskaas bay iyadii iyo casabana hadhow isla qaadanaan waa dh waa ku yaraana marka qaala laa buu yihi maya qaala fa uusii bihuluth ayaan dardaarmaya wa atruku laha hulutayni qaala wuxuu yihi nabiga ahuluthu huluthka yacni yakfi yakfi huluthu huluth baa ku filan wahuluthu huluthku kahiirun waa badan yahay marka markay sidaa tahay ahuluthu jumla ismiya in laga dhigana waa bannaan tahay jumla ficliya in laga dhigo ficil lasoo qadaro yakfi huluthu layraana waa bannaan tahay huma wadaca yadahu gacantiisii buu saaray calaa jabhatii foolkayga uma masaxa wejhii wejigayguu masaxay wabadnii ee calooshayda uma qaala allaahuma shfi sacdan ilaahu sacad caafi wa atima lahu hijratahu hijradiisiina u dhammaystir famaa ziltu maanan ka tegin oo kama zuulin ajidu inaan helayo barda yadihi gacantiisa famaa siltu kama tegin barda ya ajidu inaan dareemaayo barda yadihi gacantiisa famaa siltu kama tegin waa damay barda yadihi gacantiisa yacni qabowgeeda neecawdeeda kama aanan zuulin inaan ka helaayo calaa kabidii beerkayga aan ka dareemayo ajidu bimacnaa aan dareemayo ayb famaa yuqaalu ilaya aniga wuxuu yidhi iguma la ima malagelinayo xaggayga xata saaca yani fi ma yuqaalu ilaya cafwan fi maa yuqaalu ilaya sida aan malaynayo la ii malagelinayo xata saaca ilaa hadda ayaa nebiga gacantiisa neecawdeeda aan beerkayga ka dareemaya macalushaahidka marka waxaa ku sugan fiihi ciyaadat lmariid qofka jiran in la booqdo qofka mariidkee jiran meesha uu ka xanuunsanaya in gacanta looga taaban karo qof dee haween ajnabiya waxaas haddaanay ahayn nin iyo waxaa hadduu yahay marka in looga taaban karo meeshaas meesha uu ka xanuunsanayo yaa laga qaadana waxaa kaloo laga qaadanayaa wasiyada in thuluth wax ka badan inaan laga dardaarmi karin oo qofka maa cala thuluth waa maxjuur waa laga sharay limaslaxati alwaratha ayaana loo sharay qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan yugtabu waa loo qorayaa lilmariidi qofka jiran maa kaana yacmalu wuxuu samayn jiray wahuwa saxiixun isagoo caafimaad qabo wuxuu isagoo caafimaad qabo uu samayn jiraa loo qorayaa eh, <coughs> marka uu xanuunsado arrintan marka waa dardaarankii ibnu eh, ibnu cumar uu yihi wakhud min sixatika limaradika markaad caafimaadka qabtay jiradaada u qaadato oo dadaasho caafimaad qabka aa ku dadaashid markaad jirato waa lagu qoraa waxaa samayn jirtay markaad caafimaad qabtayna haddaad meelaha wareegi jirtay oo aadan waxba qabsan jirin ee markaad jirato waa ku wax la-dahay adigana marka inta la caafimaad qabo la ordaayo in la dadaalo ninkii qur-aan akhrisanaa qur-aan badan inuu akhristo qofkii adkaarsanaya inuu adkaar badan la imaado qofkii cilmi barana cilmi badan inuu la imaado ninkii tukan lahaa inuu tukasho badan la imaado markuu jirado waxaas ka caajiso ajarkii waa loo qoraa ayb qala xadahanaa qabiisatu bnu cuqba qala xadahanaa sufyaan wahuwa thawriyu can calqamata bni marhad can ilqasim bni mukhaymara can cabdillaahi bni camri can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama qaal maa min axadi qof ma jiro yamradu jiranayo ilaa kutiba lahu waxaa loo qoraa mihlu maa kaana yacmalu wuxuu ahaa inuu samaynayay oo kale wa huwa saxiixun isagoo caafimaad qaba markuu caafimaadka qabay wuxuu samayn jiray oo kale loo qoraa ayb waa qof marka caafimaadkii ku shaqaystay ku dadaalay wixii markaa uu samayn jiraa loo qoraya marka jiradii qofka haddii niyadiisu tahay hadduu caafimaad qabil ahaana inuu sameeyo waxaas waa loo qoraa niyadii baa marka lagu gaarsiinayaa meeshaas iyo dadaalkiisii hore ka u dadaalay qaala xadahanaa caarimu wahuwa maxamed bnu اlfadl asaduusiyu qaala xadahanaa saciid bnu zayd wahuwa akuu xamaad bni zayd walaalkiis qaala xadahanaa sinaanu abu rabiica wahuwa sinaanu bnu rabiicata abu rabiicata albaahiliy saduuqun fiihi liin bukhaari iyo waxaa ka u wariyey iyo abu dawuud iyo tirmidi bukhaari marka rawaa lahu maqruunan isagoo cid kale la xiriiriyey maqruun isagoo abuu wariyey qaala xadahanaa anas bnu maliki can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama qaal maa min muslimin muslim ma jiro muslimka oo ibtalaahu llahu alla uu imtixaanay fii jasadihi jirkiisa uu ku imtixaanay ilaa kataba lahu alla wuxuu u qoraa maa kaana yacmalu wuxuu samayn jiray fii sixatihi markuu caafimaadka qabay wuxuu samayn jiray buu u qoraa maa kaana mariidan inta uu jiran yahay markuu caafimaadka qabay wuxuu samayn jiray baa loo qoraa inta uu jiran yahay ayb mudata kownihi mariidan ayb midan dambe marka waa maa darfiya masderiya mudata kownihi mariidan fain caafaahu hadduu caafiyo uraahu waxaan malaynayaa buu yihi qaala inuu yidhi abuu rabiica uraahu waxaan malaynayaa qaala inuu yidhi casalahu hadduu caafiyo casalahu yacnii waa wanaajiyaa ayb waa wanaajiyaa macnaha ammaan wanaagsan buu markaa yacnii wax wanaagsan oo lagu ammaano ayuu alla subxaanahu watacaala uu uga dhigaa ibnulahir fi nihaaya wuxuu ku yidhi alcaslu diibu thanaa ma'khuudun min alcasal malabkaa laga qaatay waxaa lagu shabahay marka shubiha maa rasaqahu allahu min alcamali الsaalix wixii uu qofka alle ku arsuqaya camal wanaagsan ah alladii daaba bihi dikruhu camalkaasoo qofkaasu ammaantiisu ay ku wanaagsanaatay min beyni qowmihi dadkiisa dhexdiisa bilcasali malabaa lagu shabahay yacnii ninkani camal wanaagsan buu samaynayaa baa alla ku arsuqay camalkaas waa lagu ammaanayaayo dadka dhexdiisa ammaan iyo khayr buu kaga helay malab baa lagu shabahay marka jaamica ka dhexeeyaana waa macaanka malabka waa la macaansadaa camalkaanna camal la macaansado ayb xadiid kalea wuxuu ahaa ilaahay hadduu doono in allaha tacaala idaa axaba cabdan allah haddii u doono uu jeclaado addoon casalahu nebigaa la weydiiyey wamaa casalahu maxay tahay markaasuu wuxuu yidhi camal saalixo ugu khatimaa intuu camal saalixa ku arsuqo ayaa isagoo camal saalixa samaynaya nafta ka baxdaa khayr iyo wanaag ku jiro khaatimadaa ilaahay u sameeya fain caafaahu hadduu alla caafiyo uraahu qaala waxaan malaynayaa inuu yidhi casaa lahu camal buu ku arsuqaa wanaagsan oo lagu ammaano markaa wain qabadahu hadduu oofsadana hafara lahu aw dembi dhaafa marka hadduu soo caafimaadana daaca ilaahay ku arsuqaa waayo daacadii buu meeshii kasii wadaya ayib xadiidkan imaam axmedaa wariyey abu bakr ibnu abi shayba ibnu abi dunya fi lmaradi wاlkafaaraat ayuu ku wariyey can sinaanin ayb can haabit can cubayd bni cumayr can anas dariiqaana marka sidaana waa loo wariyey ayb adiga sinaan abu rabiica muxuu kugu xijiyey sanadka xadiidka anas ahay qala xadaثna musa whuwa musa bnu ismaaciil abu slmta alminqariyu atabudakiyu qala xadaثna xamaad bnu slma can sinani can anas can الnabiy sal ly slam mihlahu wazaada wuxuu ku ziyaadiyey qaala wuxuu yihi fain shafaahu hadduu caafiyo casalahu camalku u macaaneeya alle oo camal wanaagsan buu markaa ku arsuqaya qof marka uu noloshiisu camal xun ay tahay bay khasaare marka ninkan marka markuu caafimaad qabo waa dadaalay waa jiraday ajarkii ayaa loo qoray waa raystay camalkiibuu meesha ka sii wadaa waa dhintay jiradii buu ku dhintay waa loo dembi dhaafaya dadka marka markay jiran yihiin jirada dhexdeeda kuma sinna ninna isagoo jiran baa wixiisii u socdaan ninna markuu jiran yahay waxba uma socdaan ayb jiradiina kuma degana oo walbahaar iyo qalaq iyo dhibaatou ku jiraa waxaas dhan diin la-aantaa keento qala xadahanaa quraة bnu xabiibi qala xadahanaa iyaasu bnu abi tamiima can caطaaءi bni abi rabax can abi hurayrata qaal jaءat اlxumaa qandhadii baa timid ila nabiy bay u timid sal ll ly slam faqaalat waxay tihi ibcahnii ii dir ilaa aahari ahlika ehelkaaga kuwa yacnii eh, xulka ah oo yani cindaka adiga agtaada kuwa aada dooreysid oo haddii waxaad rabtaa inaad yani wax doorto aada iyaga u dooreysid ayb kuwa yacni ii dir fabacatahaa ila alansaar ansaaro u diray yani qandhadii baa waxay tiri intay timid ii dir dadka kuwaad ugu jeceshahay ood jeclaan lahayd inaad waxa wanaagsan u doorto de dadka ugu wanaagsan nebigu waxu doori lahaa dawa ansaar fabacahahaa ila alansaar fabaqiyat calayhim waa ku baaqi noqotay korkooda sittata ayaamin walayaalihinna lix maalmood iyo iyo walayaaliyahuna habeenadood faاshtada dalika calayhim waa ku adkaatay arrintaa baa ku darnaatay faataahum fii diyaarihim guryahooduu ugu yimid xaafadihiiba ugu yimid fashakow dalika ilayhi waa uga cawdeen arrintaa fajacala anabiyu sal ll ly slam nebigu wuxuu gudagalay yadkhulu daaran daaran guri guri inuu u gelayo wa beytan beytan guri guri yani xaafad xaafad guri guri daaranta waa xaafad yadcuu lahum bilcaafiyati caafiya buu ugu ducaynayay falamaa rajaca markuu soo noqday tabicathum ra'at minhum haweeney iyaga iyada ka mid a ah soo raacday ansaarta faqaalat waxay tidhi waladii bacahaka bilxaqi baan ku dhaartee inii la min alansaar aniguna ansaartan ka mid ahay ayb ii duceey macnaha ina abii aabbahay la min alansaari buu ahaa fadcullaaha lii alla ii tuug kamaa dacawta lilansaar sidaad ansaarta alla ugu tuugtay faqaala qaala wuxuu yidhi maa shi'ti waxaad doonto yaad leedahay in shi'ti haddaad doonto dacawtu llaaha allaan kuu tuugaya an yucaafiyaki inuu ku caafiyo wain shi'ti haddaad doontana sabarti waad sabraysaa walaki ljannatu jannaad leedahay qaalat waxay tihi bal asbiru waa sabrayaa walaa ajcalu ljannata jannada ma ka dhigayo khataran shay marka muqaamaro iyo khatar lagu galo khataran marka waxay ka wadaa shay marka jannadeyda halis iskama gelinayay way leanna haddaan idhaahdo hadda jannadan waa madmuun adigii baa sheegayo waxay ku sheegay haddaan sabra inaan gelayo hadda haddaan ku idhaahda ii ducey aan iska caafimaado jannadii marka maxay gelaysaa waxay gelaysaa marka ilaa in jannadii marka madmuun maaha markaas waxay leedahay marka jannadii aniga marka khatar iskama gelinayo jannadeyda middan adiga jannaa ku xiran aada leedahan dhab siistay aan qaatay laa ajcalu ljannata khataran yacni muqaamara iyo iskama gelinayo way naam oo mee meelaan ku meel baan ku hubsana ayb xadiidkan iyo xadiid soo socdaba waxaa laga qaadana qofku inuu isdaaweeyaa waajib inaynan ahayn leanna nebigu wuxuu leeyahy jiradaada baaqi ha kugu ahaato sabar laakiin jannaa ku gelaysaa haddaad doontana waa kuu ducaynayaa jiradii waa lagaa qaadayaa waa iska sabraya marka hadday daawadu hadday waajib tahay ma dhaheen nebigu sidaas ayb maunan dhaheen sidaas xaadiidta laga laga qaatay culimadu ka qaatay inay ka mid tahay cibaadallaahi tadaawow amru irshaad amru irshaad isdaaweeye waa idiin fiican tahay laakiin waajib maaha qofkii hadda ka tago daawadii naftiisuu dilay ma la dhihi karo leanna nafsa diliddu ninkani yacni jiradan allah u keenay ficil isaga uu leeyahayna naftiisa kuma dilin laa bilmubaasharati walaa bisabab midna ayb laakiin haddii la yidhaha ka waran waxaas ha cunin haddaad sidaay sidaas wax u cunto waa ku dhimanaysaa ama khataraa ku gelaysaa mujarabna ay tahay oo la tajrubeeyey oo isaga laftirkiisabaa tajrubeeyey haddii qofkaas intuu isku daldalo ou dhinto ahlucilmiga qaar badan oo kamid a ah waxay leeyihiin qaatilu nafsihi ningaa nafsadiisuu dilay haddii marka isagoo sokor qabo ou sokor isku daldalo intuu kooma gala geb uu dhinta markaas ninkaasaa isdilayn leanna waa mujarab tan marka taasoo kale maaha daawadu wax kale waayo laakiin ninkan ficilkiisu isku dilayna qaala wacan caaa can abi hurayrata qaal maa min maradin jira ma jirto yusiibunii iyo asiibaysuu yidhi axabu ilaya min alxumaa qandhada looga jacayl badan yahi liannaha maxaa yeelay tadkhulu waxay gelaysaa fii kulli cudwin minii xubin kastoo aniga iga mid ah meel kasta qandhada waa geli wa in allaha caza wajalla allana yucdii kulla cudwin xubin kastaa uu siinayaa qisdahu qeybtiisa min alajri ou ku lahaa abuu hureyra marka waxuu leh jiro aan qandhada ka jecelahay ma jirto maxaa yeelay jirkao dhan bay ku saaqmaysaa xubin kasta ajarka waa gaaraa marka ayib xadiidkan aharkan isaguna waa saxiix kii horena waa saxiix ayb kaa hore marka waxaa laga qaadanaya qandhadu inay kafaaro iyo dembi dhaaf tahay leanna nebiga ansaar uma dooreen hadday dhib iyo waxa un ay tahay keliya qala xadaثna mxamed bnu yusuf qala xadaana wahuwa alfiryaabiyu qala xadaثna sufyaan huwa athawriyu can اlacmash can abi wa'il can abi nuxaylata nuxayla ninkaa waa la yihi nukhaylana waa la yidhahda bilkhaai lmucjama wa bilxaai lmuhmala labada waa la dabdiyey waa saxaabi hal xadiid leh lahu riwaayat can jariir xasb bukhaari fi ladab lmufrad iyo nasaa-i buu xadiidkiisa ku jira qiila lahu waxaa lagu yidhi ninkaa saxaabiga udcu llaha ilaahay ilaahay bari baa layidhi ilaahay tuug qaala wuxuu yidhi allaahuma nqus min almaradi ilaahu nuqsaami jirada xaggeeda walaa tunqis min alajri ajarka ilaahu ha nuqsaaminin yacnii jirada ilaahu iga qaad ajarkana ilaahu ha iga nuqsaaminin ayb faqiila lahu waxaa lagu yidhi udcu udcu alla bari alla bari faqaala wuxuu yidhi allahuma ajcalnii ilaahu iga yeel min almuqarabiin kuwa la dhoweeyo agtaada wajcal ummii hooyadayna min alxuuri lciini ka dhig yani jannada geli buu ka wadaa ayb xadiidkan dabaraani baa warinaya fi lmucjam اlkabiir min طariiqi cabdالraxmaan bni mahdiy can sufyaan bihi abu nucaymna fi abu nucaymna fi macrifati الصaxaaba ayuu ku wariyey min طariiqi cabdالraxmaan bni mahdiy can sufyaan aلthawriy bihi yani bilisnaadi اlmadkuur xadiidka marka waxaa laga qaadanaya addoonka waxaa u habboon mar kasto inuu rabbi kaalmaysto alle xaggiisana cuskado axwaashiisa oo dhan ajar iyo qurbana ilaahay ka raadsado oo markii la yidhi ducayso wuxuu ku ducaystay maradka ilaahu iga nuqsaami ajarka laakiin ha nuqsaaminin qaala xadahanaa musadadun marka saxaabada warkooda cajiib uu leeyahy meesha hadafkiina waa aadayaan war xikmad badanna waa ku aadayeen dabcan jirada bani aadamku ma jecla iyada iga nuqsaamay laakiin ajirka ajarkay aan ka heli lahaa ilaah waa iga nuqsaaminin kaas ii dhammaysta waxaa la mida ah cumara mar waxaa la yidhi nin buu arkay dhahayo allahuma inii acuudu bika min alfitan saas oo kale marma adigaa wuxuu yidhi fitno ka maarman inamaa amwaalukum wa waawlaadukum fitna ilaahay sooma dhihin maal waa rabtaa ilmana waa rabtaa ee waxaa tiraa buu yidhi allahuma inii acuudu bika min mudilaati alfitan dheh nacam fitanka wax dhumiyaan ilaahu kaa magangelayaa sidaas dheh nacam ilaa haddaad iska idlaaqdo maalkii iyo ilmihiiba fitno waay nacam hadday kaa wada la-daan oo kaa wada baaba-aanna ma waa yacni dhibaataa ku gaaraysa nacam marka allahuma inii acuudu bika min mudilaati lfitan walidalika fiqhiga salafka kalaamkoodana waa yaraay macaanida iyo fiqiga ku jirana aad buu u badnay ibnu rajab kitaabkiisa bayaanu bayaanu fadli cilmi salafi calaa cilmi alkhalaf ayuu ku sheegay wuxuu yidhaahdaa warka yani salafka warkoodu waa gaabnay macaanidoodana aad bay u ballaarnayd dadka dambena warkoodu waa tiro badan yahay macaanidooduna ma badna waa yartahay hadda haddaad kitaab mutaakhira akhriso iyo mutaqadim kitaabkiisa haddaad akhriso nin hore isku mid ma noqonaya hadda nin joogo iyo nin qarnigii dhexe ahaana nin qarnigii dhexe ahaayaa ka xigmad badan kana wax badan walidaalika dadka mar walba waxaa fiican kutubtii hore inay aad kutubba kitaabku ka horreeya waa ka qiimo badan yihiin kuwan dambena dabcan maahan inay eber yihiin iyagana kuwaas baa loo kaalmaystaa laakiin mar walba uun inaad yacnii mucaasir wax uu dhig xarxariiqay uun inaad ag joogto oo haddii lagu su-aalo war ninkan waxaan xagguu ka keenay indhaha taagtaagay ma taqaanin dad badan oo waxaa jira masaajid uu ka istaagayaa waa hadlaa waa qaylinayaa waxbuu sheeg sheegayaa haddii su-aal yar laga weydiiyo wixii uu sheegay risaalo yar unbuu la soo baxaa warkan marka meel asalkiisu yahay iyo meelownan ahayn warba uma bahayaba wax aan hadalkaas meeshaas ku qoran aan ahaynna inuu jira xataa uma maleeyo daalib cilmiga marka uma roona hadduu aalaadka iyo faa'iidaysto wixii wax lagu daalacanayo uu barto isagaa laga rabaa inuu dadaalo kutubihii horey wax daalacdo himadiisu inay aada u xoog badan tahay laakiin hadduu himadiisa ku koobo mararka qaar waxaad arkaya yacni dadkan mucaasiriinta nin warkiisa iyo rasaa-isha uu qoray laga dhigaayo tobaneeye mujallad wax weyn oo faa'iidaha ku jirana arki maysa qiila waqaala iyo wax uun lamida iyo noocaasaa ka buuxa iyo fulaan saas waaye kaas waa majruux iyo kan waa kan sidan waaye iyaa ka buuxa qofaa laga yaabaa marka inuu lacag fara badan ku gato waxaas gurigiina waa ka buuxiyeen cilmi male waxba ma faa-iideen waqtigiisii iyo maalkiisii meeshaasuu ku dhumay hadalka marka fiir allaahuma anqus min almaradi walaa tunqis min alajri ajarka ha iga nuqsaaminin jiradana ilaahu iga yaray qala xadaanaa musadadu qala xadaanaa yaxyaa huwa bnu saciid can cimraana bni muslim abi bakrin qala xadaanii caطaaءu bnu abi rabax qaala qaala libnu cabaas ibnu cabaas wuxuu igu yidhi alaa uriika miyaanan ku tusaynin imra'ata naag min ahli اljannati haweeney ahlu jannah mak miyaanan ku tusaynin qultu balaa baan idhi inaadan itusin iska dhaaf itus qaala wuxuu yidhi haadihi lmar'atu haweentan weeyaan asawdaau madow atat inabiya sal l slam nebigay u timid faqaalat waxay ku tihi inii usracu aniga waan suuxaa oo waa dhacayo sarci baa igu dhaco sarcigaasna marka waxaa keena mararka qaarna waa jiro oo qofka yacnii khalal uu galayo acsaabtiisa ama neerfayaalkiisa mararka qaarna waxaa keena jin waxaa laga yaabaa qofkii oo haddii la saaro acsaabtiisa la baaro waa boqol kiiba boqol waa fiican yihi haddana waa suuxaya oo dhacaya jin waa keeni karaan ayb kaasoo kale marka dabcan marka labada laba labadaas xaalad buu kala leeyahay haweeneydan marka waxay tiri inii usracu aniga waan suuxaayo waa la ilegdaa wa inii atakashafu markaan suuxana dharkaa iga qaadmo waa faydmaa fadcu llaaha lii ilaahay ii tuug waxaa laga qaadanaa marka dadka jiran nebiga markay u yimaadaan rasuul allow icaafi ma dhihi jirin ee waxay dhihi jireen rabbi noo baryo noo tog markaa nebigu allow barya maahan isaga waxba caafimaadna ma bixin karo jannana dad ma geliyo waxba ma yacni waxaasoo dhan rabbi baa iska leh waa loo imaanayaa ilaahay noo bari roob markii la waayo waa la imaanaa waxaa la leeyahay halaka almaalu wajaca alciyaalu wanqadacat subulu fadcu llaaha haweentan hadda udcu llaaha lii fadcu qisadii ninkii indhoolaha ahaa nebiga u yimid muxuu ku yidhi rasuul alla alla ii tuug indhaha inuu ii soo celiyo markaasuu yidhi inshiita sabarta haddaad doonto waa sabre inshiita dacawtu llaaha laka haddaad doonto allaan kuu tuugayaa ilaahay ii tuug ayuu yidhi wahaakada marka meelahan dadku ay u raadinayaan caafimaadku marka jinnigana ma baxsho in si owliye lagu sheegayaan lagu sheegayana ma bixiyaan dadka qaar jinkay ka raadiyaan oo waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan jiradaadii waa la arkay caafimaadkaagii keen jinku marka ma jirow keeni karaa caafimaadse ma keeni karaa ma keeni kara waa shirki wixii ilaahay lahaa oo dad kale wax laga siinayo mujtamac badanoo dadkeena aana waa ku dhaqmaan waa la muddeeyaa laleeyahay qofkan muddadii markaa waqtigaas waxbaa lagu siinaa iska dhaaf qofkan qofkan waa raystaa lagu leeyahay marka hadhow marka waqtigii iyo markii la gaaray wixii baa loo xiraya neefkii ama wixii la sameynayay nam waxyaabahaas marka waa jin la waxauna lahay in laweydii la weydiisanayo waanahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaali min aljinni fazaaduuhum rahaqa ayb in si awliye lagu sheegayana waxaas lama weydiisan kara walaa mid kale qaala wuxuu yidhi in shi'ti haddaad doonto sabarti waad sabraysaa walaki ljanna jannaad leedahay wa in shi'ti haddaad doontana llaha allaan tuugayaa an yucaafiyaka inuu ku caafiyaan alla ka baryayaa faqaalat waxay tihi asbiru waan sabrayaa jannadaan rabaa faqaalat waxay tihi innii atakashafu rasuul allow laakiin markaan dhaco maryaha iga dhacayo ee fadcullaaha alla ii tug allaa atakashafa inaanan faydmin bis fadacaa lahaa waa u alla bariyey markaa ma faydmi jirin kadib markay ku dhacdo jiraday waa dhacaysaa waa xanuunsanaysaa laakiin ma dharka ka qaadmi maayo ma ka qaadmaynin marka sidaasuu ibnu cabaas uu leeyahay alaa uriika imra'atan min ahli ljanna leanna nebigay ka ballan qaaday waana la timid bacdi riwaayima waxay leeyihin halkaan ayb xadiidkan kalea sheegaya muslim qala xadaثna mxamed bnu slaam qala xadaثna mkhladu can ibni jurayj qala akhbaranii caطاء anahu ra'aa uma zufar ayuu arkay tilka almarأة haweeneydaas dawiilatan haween dheer bay ahayd sawdaءa madow calىa sulami اlkacbati kacbada jaranjaradeeda korkeedu ku arkay markaa marka la hayay iyo kacbaday qabsan jirtay marka qaala waأkhbaranii cabdالlahi bn abi mulaykata ana alqasima akhbarahu ana caaishata أن ana صلى اه l وسلم kaana yaquul nabigu wuxuu dhihi jiray maa asaaba almu'mina mu'minka waxaa asiibo min shawkatin qodax iyo famaa fawqahaa waxa ka sareeyo fa huwa kafaaratun waaye waa kafaara ayb qofka muuminkaa waxaa asiibee qodax iyo wixii ka yar ama ka badan fa huwa kafaaratun weeyaan xadiidkanna muslim ayaa wariyey kitaabu اlbiri wasila ayb xadiidtan oo dhan marka wuxuu u keenay qofka mjiran jirada in lagu ajarseenayo qala xadaثna bishru qala xadaثna cabdullahi wahuwa bnu اlmubaarak qala xadaثna cubayd llahi bn cabdالraxman bn cabdillahi bni mawhab qala xadaثanii camii cubayd llahi bnu cabdillaahi bni mawhab qala samictu aba hurayrata yaquul qala rasuulu اlahi sal ly slam maa min muslimin muslim ma jiro yushaaku shawkatan qodax lagu mudayo fi dunyaa dunyada dhexdeeda yaxtasibuhaa ku ajartirsanayo ilaa qusa bihaa waa looga qisaasaa min khadaayaahu gafafyaalkiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama yacnii qodaxdaasba gef baa lagu tirtiraawa oo gef ayaa lagu aadinayaa imaam aa wariyey fi lmusnad xadiidkan waana saxeix qaala xadaanaa cumaru qala xadaanaa abi cumar bnu xafs weeyaan aabihina xafs bnu ghiyaas qala xadaanaa lacmash qala xadaanii abu sufyaan can jaabirin qaal samictu nabiya sal l slama yaquul maa min mu'minin mu'min ma jiro walaa mu'minatin ma jirto walaa muslimin walaa muslimatin ma jiro yamradu jiranaya maradan jiro ilaa qasa allaahu bihi canhu min khadaayaahu ilaa alla wuxuu uga qisaasaa oo uga aaraa shaygaa ku dhacay gafafyaalkiisa yacnii dembi baa loogu dhaafaa baabun ay haada kani baabun baab weeyaan hal yakuunu ma ahaanaya qowlu lmariidi qofka jiran qowlkiisa ou dhahayo inii wajicun waa xanuunsanahay shikaayatan ma noqonayaa inuu ilaahay ka dacwoonayo sheeganayo yani shikaayadu waxay keenaya sabar yani ninku inuu yidhaha war waa xanuunsanayaa ma tahay shikaayo ma tahay qala xadaanaa zakariya huwa zakariya bnu zakariya albalqiy qala xadaanaa abu usama huwa xamaad bnu usama can hishaami can abiihi qaal dakltu ana wacabdullahi bni zubayr ayaa waxaan u galnay calaa asmaa asmaa binti abi bakr asmaa cabdullahi bni zubayr maxay u tahay hooyadiis qabla qatli cabdillaahi bicashri layaal cabdullaahi bni zubayr intaan la dilin toban habeen ka hor wa asmaau wajicatun asmaa binti abiibakarna ay xanuunsan tahay faqaala lahaa cabdullaahi baa wuxuu ku yidhi kayfa tajidiinaki yani sidee baan ku helayaa inaad tahay yacni see tahay qaalat waxay tidhi wajicatun mid xanuunsan baan ahay xanuunsanayso yacni waan xanuunsanayaa wajicatun marka in la dhihi karo oo inan shikaayo ahayn qaala inii fi lmowt wuxuu yidhi inii aniga fi lmowt geeridii dhexdeedaan ahay ku suganahay qaala muu ku dhihi faqaalat waxay tihi lacallaka tashtahii mowtii waxaa laga yaabaa cabdullaahiyow inaad ishtihaynayso od jeclaanayso aniga dhimashadeyda falidalika tatamanaahu saas baad geeridii markaa u tamaninaysaa falaa tafcal ha yeelin sidaas fa wallaahi baan ku dhaartay maa ashtahii aniga ma jeclaanayo an amuuta inaan dhinto xataa yaأtiya calىa axadi طarafayka i dhigan bacdi nusakna waxay dhigayaan xataa yaأtiya alaa alaa ahdi ari calaa axadi طariiqayka xataa yaأtiya calىa axadi طariiqayka saasaana fiican ilaa uu kuu yimaado calaa axadi dariiqeyka labadaada jid midkood inaan dhinta ma jecli ilaa labadaadii dariiq mid uun aada hesho cabdullaahi haddaad tahay adiga ayb imaa an tuqtala in lagu dilo fa axtasibaka aan kugu ajar tirsado wa imaa an tadfara ama inaad guulaysato fataqara caynii ishaydu marka ay qabowsato ila wiilkeedii waayeen niman bay dagaal ku wada jireen oo calayada intuu ku dhigaan xataa ya'tii calaya waa fiican tahay ilaa ani korkayga uu ku yimaado axadu dariiqayka labadaada jid midkood imaa an tuqtala in lagu dilo ani wuxuu i dhigay ow tuqtala fa faaxtasibaka dhamaan marka waa cibaarada dhan waxay noqotay cibaara qaliqa qalqi baa ku jira imaa an tuqtala in lagu dilo fa axtasibaka aan kugu ajartirsado wa imaa an tadfara ama inaad guulaysato fataqara cayni ishaydu qabowsato leanna waa wiilkeedii nimanay ishayeen nimankaas waa ka weliba yacni xajaaj iyo rag lamid ay ahaayeen nimankaa inaad intaad ka adkaato aan farxo ama inaad dhimato marka aniga intaan kugu ajartirsadaa jar helo fa iyaaka cabdullaahi marka wuxuu ka murugi jiray mar walba isaguna waxau islahaa arma intaad dhimato ka hor dhimato hooyadaa oo ay kugu walwashaayo ay murug aad gelisaa hooyada saasuu marka ka cabsan jiray fa iyaaka waxaan kaaga digayaa an tucrada calayka khudatan in lagu bandhigo khuda in arrin lagu soo bandhigo falaa tuwaafiquka adiga aan kuu qalmin oon ku waafaqaynin fataqbalahaa aada aqbasho karaahiyata almowt geeri iyo dhimasho nicid aada nacaysa darteed marka inaad u aqbasho waxaas ayb wa inamaa markaa sidaasaan ka baqayaa bay tiri wainamaa cana bnu zubayr ibnu zubayr wuxuu u jeeday liyuqtala in la dilo fayuxsinuhaa dalika arrintaa uu murug geliyo iyada marka inta isaga la dilo oo iyadana ka dambayso murug marka arrintaa ay geliso isaga xadiidkan ibnu abi shayba soo saaray maxalushaahidkana waxay tahay de taas asmaa marka waa ka daba martay ibnu zubayr oo waa la dilay iyadaa ka daba martay way ku ajeertirsatay daba walidaalika xajaaj iyo markaa waatay tidhi nebigan waxaan ka maqlay sayakhruju min thaqiifa kadaabun wa mubiir isagoo dhahaya reer thaqiif waxaa ka soo bixi doona beenaale iyo mid dadka halaago qofka dadka halaagayana laa araahu ilaa anta adaan kuu malaynayaa midkaa nebigu sheegaayo mubiirka inaad adiga tahay leanna xajaaj waa thaqafi xadiidkaasna muslim uu ku jiraa waa saxiix thaqiif nin mubiir oo dadka halaago iyo mid kadaaba kasoo baxaya mubiirku marka waa xajaaj kadaabkuna waa mukhtaar mukhtaar bnu abi cubayd athaqafi ninkii isagana intuu calam bitiyey yidhi xuseen markii la dilay kadib anaa xuseen u aaraayo waa laga gardaraya intuu is oysiiyey ciidan isku duway buu daacad dadka iskaga dhigay ciidan badan oo helay marka ninkaan dulmiba uu zuulinaa baa lahaa markuu wixii uu qoorta ka guri kara uu ka guray meeshiina ku fariistay war kaleuba la yimid wuxuu la yimid inuu yidhaahdo jibriil gogoshaanuu hadda ka kacay jibriil jibriilaa meeshaan iigu yimid iyo jibriilaa ila hadla iyo waxaasuu bilaabay markii dambe badanaa marka kacaanka dadka aada aragta haddaad aragto dadka kaca wax kacaaminayo kacaanku marka fursaduu raadsadaa dadka xamaasadooduu raadsadaa dhibkoodoo kaleo wax ka raadsanayaa kacaanuu abuurayaa qofkii meeshii uu rabay markuu korka uga dhacana isaga hadafkiisii iyo asxaabtiisii buu la soo baxa dadkii iyo wixiina awalba jaranjaray iska ahaayeen xaggaa laysaga ysaga tuuraya taariikhda saasay mar kasta ay ahayd wax cusub maaha qala xadaثna axmed bnu ciisa qala xadaثna cabdullahi bnu wahbin qala akhbaranii hishaam bnu sacdi can zayd bni aslam can cطaa bni yasaar can abi saciidin اlkhudriy anahu dakla calى rasuuli اlahi sal ly slam usoo galay wahuwa mawcuukun isagoo markaa qandha ay hayso calayhi qatiifat maro korkiisa ay saaran tahay fawadaca yadahu calayhi gacantiisuu saaray marada korkeeda fawajada xaraaratahaa kulaylkeedii buu dareemay fowqa alqatiifati marada korkeeda faqaala abuu saciid wuxuu yidhi maa ashadda xumaaka yaa rasuula allah alla yacnii qandhadaada darnaan badana maa tacajubiya maa ay shay-un cadiimun shay weyn baa ashadda darnaysiiyey xumaakii xumaaka qandhadaada yaa rasuula allah ayb qaala inaa kadalika annagu sidaasaan nahay yshtadu calayna albalaa'u balada waa nagu adkaanaysaa wayudaacafu lana alajru ajarkana waa naloo laalaabaya faqaala yaa rasuula allah ayu nnaasi ashaddu balaa'an dadka kuwee ugu adag xagga balada qaala wuxuu yidhi alambiyaau uma saalixuun ayaa ku xigan waqad kaana axaduhum midkood wuxuu ahaa ambiyada iyo saalixiinta yubtalaa in lagu imtixaanayo bilfaqri faqri qaarkood faqri baa lagu imtixaanay xataa maa yajidu ilaa uunan helaynin ila alcabaa'ata marada adag ee bustaha ah yajuubuhaa waa goynayaa fayalbasuhaa waa labisanayaa ayb ayb yajuubuhaa yani yaqdacuhaa inta gooyo ayuu markaa iyadoo saa ugogo-an uu labisanayaa wayubtalaa waxaa lagu imtixaanayay bilqummali injir xataa yaqtulahu ilaa uu dilaba umalkaas yacnii markaa u dhinto dilo wala axaduhum midkood kaana wuxuu ahaa ashadda mid darnaan badan faraxan xagga faraxa bilbalaa'i ou ku farxo min axadikum midkiin bilcaaa'i siismada uu ku farxayo sida hadda idinka in wax laydin siiyo a ugu farxaysaan markay balada ku timaado waa ku farxaya ajirka ka ratib maayo ogaa tan waa kala duwantaada ogow belada uma yeeranaynin iyaga ilaahu balaayo noo keen qalad waay saas maynan dhehaynin markay ku timaado laakiin alla ileh waa kugu timid fursadaadii waayu isdhahayay markaasuu sabraayay raalli noqonayay ajarna iyo darajo uu ka helayay macnuhu marka beladu u yeeranaya maaha ilaahay caafiyaa la weydiistaa ayib waxaa laga qaadanaya marka dadka ambiyada iyo saalixiinta in la imtixaanayo jiraa lagu imtixaanayaa waxaa lagu imtixaanayaa faqri wamaa ilaa dalika waxyaabahaas oo dhan baa lagu imtixaanaa marka way sabrayaan waa ku raalli noqonayaan ajar baa ilaahay ka siinaya jiraduna ambiyada waa ku bannaan tahay wax hadda ambiyada naqsi oo ambiyada ku ah maaha bal darajaaday ku helayaan xadiidkanna marka waa saxiix ibnu maajahna waa wariyey hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamed